bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وaصxaabih أجmaciin ama bacdu qala اlimam الbkhariyu raximah اllah tacalى bab almaal الصaalixu lilmarءi الصaalix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almaalu الصaalixu maalka wanaagsan lilmar'i الصaalixi qof wanaagsan u sugnaaday ayb qala xadaثna cabdالlahi bnu yaزيid wa huwa اlmuqri qala xadaثna musa bnu culay qala samictu abi wa huwa culay bnu rabax yaqulu samictu cmra bna اlcaas qala bacثa ilaya الnabiyu slى اllah عalyh wslm nebiga ayaa i diray fa amaranii an aakhuda calaya hiyaabii <clears throat> wuxuu i amray inaan qaato oon soo gashto dharkaygii wa silaaxii iyo hubkayga uma aatiihi aan u imaado markaa ayb uma aatiyahu aan u imaado ayuu i amray fafacaltu waan sameeyey sidii fa ataytuhu waan u imid wa huwa yatawada'u isagoo weyse qaadanayo fasacada ilaya kor ayuu aragii fasacada albasara araggiibuu kor u taagay ilaya xaggayga ayuu kor ugu soo taagay uma ta'a'a dabadeed waa raariciyey haddana yani korna waa ii fiiriyey hoos ayuu haddana araggiisii geeyey uma qaala yaa camr ayb markaa wuxuu yidhi camarow inii uriidu waxaan rabaa an abcahaka inaan ku diro calaa jeyshin ciidan korkiis inaan kugu diroon amiirkaaga dhigo fa yuqnimuka allaahu alla waa ku haniimaysiinayaa oo haniimuu ku siinayaa wa arqabu laka waxaan kuu damcayaa adiga oon kuu rabaa raqbatan doonitaan min almaali maal ah saalixatan oo wanaagsan ana inaad maal heshana waa kula doonayaayo rabitaan aan maal kuu rabo weyn oo wanaagsanna waa jirtaa qultu waxaan idhi buu yidhi cumar innii lam uslim aniga ma aanan u islaamin ragbatan fi lmaal damac aan maal u qaba dartiis uma islaamin inamaa aslamtu waan islaamay ragbatan fi lislaam jacayl aan islaamka u qaba dartiis faakuuna maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waan islaamay faakuuna faan akuuna inaan ahaado maca rasuuli llahi sal alla ly salam faqaala waxa uu yidhi yaa camru camarow nicma almaalu saalixu yacni maalka hadiidin w nicma almaalu saalixu maal wanaagsan ayaa nicmo lahaaday lilmari saalixi qof suubanna u sugnaaday ayb maal wanaagsan qof suuban u sugnaaday baa nicmo lahaaday oo fiican wanaagsan ayb xadiidka imaam axmed baa wariyey fi lmusnad ayuu kusoo wariyey xadiidka ah waaye abuu nucaym al asbahaanina waa wariyey fii kitaabihi almacrifatu oo saxaabada uu uga waramo ayuu ku wariyey tarjamada camru bnu lcaas ayuu kusoo saaray abu bakr alkhalaalna xadiidka waa wariyey kitaab yar uu leeyahay oo la yidhaha alxahu cala tijaarati wasinaaca alxahu cala atijaarati wasinaaca waa madbuuc kitaabkaas cabdulfataax abuuquda taxqiijiyey waa risaalo yar wa badanaa marka imaam axmed iyo ayuu aad masaa'il badan oo imaam axmed leeyahay nusuus iyo waxbuu keenaya ayb tijaarada iyo sinaacooyinka iyo in laysku booriyo ayb leanna maalkii wax badan baa ku qotomo fawaa'id badan baa ku jirto isaga la-aantiisna wax badan baa cadil maayo marka maal qof wanaagsan oo gacanta ku haysto maal fiican wey ayb oo nafsadiisiina waa u fiican tahay dadkiina waa u roon tahay ayb ibnu xajarna xadiidkan waa tilmaamay fatxulbaariga baabu gaswati daati salaasil ayuu ku dhex keenay marka waxaa muuqanayso bacatha ilaya nabiyu sal ll ly salama famarka markuu leeyahay nebigu u dhahayo inii uriidu an abcahaka calaa jeyshin jeyshkaas amiirka looga dhigaayo waa ghaswatu dati salaasil maadaama uu meeshaa ku keenay ibnu xajarna waa qisadaa lafteeda xadiidka fawaa'id badan baa ku jirta waxaa laga qaadanaa macnihii loo tarjamay maalka inuusan sidiisa maal ahaan ounan u ceebaysnayn ee maalka wixii markaa lagu sameeyo ama qofku sida uu ugu dhaqmo iyo sidau u raadiyo ayaa maalka xumaynaysa ayb haddii wej fiican lagu raadiyo maalka meel fiicanna lagu bixiyo waa midkaa nebigu ka hadlaayo <coughs> nicma almaalu saalixu lilmari saalix ayb salafkana waa jiri jireen dad xoolo haysto iyo kuwo fuqaro oo zaahidiin iska ah ee suhdiga dhabtaana imaam adahabi wuxuu yidhaahdaa zuhdi haddii aad rabto waxaa weeyaan xalaal inaad ku dadaashid zuhdigu keliya maahan un taqashuf iyo qofku inuu qalalnaado iyo maahane maalna adoo maal haysto zaahid waa noqon kartaa sidaad u noqonaysana waxay tahay xaaraanta iyo shubhada iska ilaali maalkaagana aakhiro uga tijaarayso ilaahay xaggiisa ayb suhdigu waa wax kale miya suhdigu waa in ilaahay laga tijaaraysto waay waan haystaa ninkan ayb maalkuna haddii ilaahay subxaana wa tacaala waxuuba ka dhigay dadka danahoodu waxa lagu istaajiyey bayba ka mid tahay ayb walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaaman buu ilaahay haddii marka maalownan jirin ciidan ma jiri karo waxba ma jiri karaan alimaam ibnu jamaaca wuxuu yidhaahdaa dadka islaaxiisu iyo markuu ka sheekaynayo wuxuu yidhaahdaa dadku salaax ma jiri karo iyo wanaag iyadoo aanay jirin nabadgelyo la-aan nabadgelyana ma jiri karto ilaa in la helo ciidan saasuu yidhaahdaa ciidanna ma jiri karo ilaa maal in la helo maalna ma jiri karo ilaa cadaalad un in la helo eh, maalka laftiisu ma ogtahay waxuu rabaa cadaalad iyo lagu wado haddii marka cadaaladi jirto dadku ay si fiican u shaqaystaan xuquuqda lagu leeyahay laga qaado meel fiican loogu maamulo eh, taas waxay keenaya marka ummaddaas baahidii ay qabtay oo dhan maalkaasaa aasaas u noqonayo oo laga dabara ayb marka maalka sidiisa uma xuma ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa fadiilada ama manqabada uu camr bnu lcaas uu leeyahay lanna nebiga amiir ka dhigay dad dhan buu madax uga dhigay weliba ciidanka abubakar yaa ku jireenaa layidhi ghaswatu daati salaasil cumar iyo ninka marka uu nebigu muhiimad dhan oo madax uga dhigayo waa nin la aaminsan yahay ayib meeshaas marka shiicada warka ay daldalayaan abaadiil iyo khuraafaad inuu yaha dareemaysaa oo ay leeyihiin camr bnulcaas wuxuu u islaamay islaamnimada dhab kama aha inay leeyihiin xadiidkanna wuxuu tilmaamaa inay dhab ka tahay islaamnimada leanna nebigii baa wuxuu leeyahay maal baan kula rabaa isaguna wuxuu leeyahy anuu maal uma islaamin rasuul allow ee jacayl aan islaamka u qabo ayaan u islaamay iyo inaan adiga kula jiro ayb marka isaga marka sidaanu nebigana waa ka aqbalay haddii wax kale jiraan rasuulkaa ogaa lahay nimankan faris ka soo orday ayagu camr ibnulcaas qalbigiisa ma ogaa karaan iiraantan meelaha ka timidoo iyagu marka ay ku jirto xiqdi majuusinimo ay ku jirto kuwaas ayagu maya ma ogaan karaan rasuulkii hortiisa ka yiri nebigana sidaas u daayay marka waxaa ku sugan fiihi fadiilat licamr bn اlcaas radia allahu canhu ayb alimaamu sakhaawi wuxuu leeyahay kitaab layidhaha asiru اlmaktuum fi اlfarqi bayna almaalayn alxalaali wاlxaraam xoogaa risaala mashhuur xasan inuu taxqiijiyaan u malaynaa kitaabkaasna waa ka hadlaa mowduucan maalka iyo waxyaabaha ku tacalluqo ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man asbaxa qofkii waa beriisto aaminan fii sirbihi isagoo nabadgalay ehelkiisa dhexdooda sirbihi marka waa ahlihi ama jamaacatihi ayb qaala xadaanaa bishru bnu marxuum wa huwa bishru bnu ciisa bni marxuum saduuqun yukhdi akhraja xadiidahu albuhaariyu qaala xadaana marwanu bnu mucaawiya wa huwa alfazaariyu can cabdiraxmaan bni abi shumaylata alansaariy alqubaa'iy ayb cabdiraxmaan ibnu abi shumayla alansaari maqbuulun ayb eh, bukhaari fi ladab lmufrad ayuu uga wariyaa abu daawuud fi manaaqib اlansaar tirmidi ibnu maaja can salamata bni cubayd illaahi bni mixsan alansaariy ninkaa isagu marka salama eh, wa yuqaalu salamatu bnu cabdillaahina waa la dhahaa alansaariyu alkhatmiyu almadaniyu majhuulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi اladabi اlmufrad wاtirmidiyu wabnu maaja imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi wa canhu cabduraxmaan bni shumaylata ka wariyo xasana tirmidiyu lahu dahabi kaashifka saasuu ku yidhi ninkan yacni xadiid uu isaga la gooni noqday ayaa tirmidi xasaniyey kaannahu marka ishaaro waxay tahay inuu dhow yahay ibnu xajar laakiin majhuul ayuu yidhi jahaalow ku tilmaamay ayib can abiihi waa saxaabi aabihi can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama qaal man asbaxa qofkii soo waabariisto aaminan isagoo mid nabadgalay ah fii sirbihi ahelkiisa dhexdooda mucaafan mid la caafiyey ah fii jasadihi jirkiisana loo caafiyey cindahu agtiisana طacaamu yowmihi maalinkiisa cuntadeeda uu yaallo fakaanamaa waxaabad moodaa xiisat lahu in loo koobayba addunyaa adduunye in loo soo koobay ninkaas nacam bacdi riwaayat waxay ku darayaan fakaanamaa xiisat lahu dunyaa bixadaafiiriha adduunyadii iyo dhaldhalaalkeeda ninkaa waa la isugu daray jirkii caafimaad cuntadii waa haystaa maalintaas nabadna waa haystaa khowf iyo cabsi kuma jiraan qofkaas inuu rabbigiis mahadiya unbaa laga rabaa ayb laakiin hadduu wax daran sheegto ama uu yacnii eh, wixii ka maqan un fiiriyo waxuu haysto uunan fiirinin intaasaa laga qaadana markaasuu ogaanayaa marka intaas laga qaatay inay wax ahayd iyo in kale ayb dadka zamankan marka yani shikaayo unaa ka soo hartay ilaahay unbay ka sheeganayeen maxaan haynaa waa la dhibaataysan yahay mar kasta uun inta la hayo alxamdulilah haddii la dhoo ziyaadaa la heli lahay laakiin qof walbaa indhaha u taagan xadiidkan tirmidi baa wariyey waana xasaniyey bacdi alculamaa waxay yidhaahdeen taxsiinkan oo kale weliba xasanun hariib ayuu yidhi xasan markuu wasfi kale ku daro lidaatihi buu ka wadaa sheekh ilalbani marka wuxuu yidhi waxay ka mid tahay wahada min tasaahulihi waay tirmidi tasaahulkiisa oo taxsiinka xaggiisa ka haysto leanna xadiidkan ugu yaraan hadduu xasan xataa dhihi lahaa bis bis xasan hadduu dhihi lahaa ligayrihi waay marka waxbaa laysku kakabaya baa la dhihi lahaa laakiin xasanun gariib markuu leeyahay lidaatihi buu ka wadaa ee lidaatihiisee ku noqona ninkan majhuulka abaaba ah ku jire ayb ibnulqaaan isaguna sidoo kale bayaanulahmi waliihaamka xadiidka waa waa isaga laftiisa wuu daciifiyey isaga weliba cabdiraxmaankooba ku daciifina ayb laakiin duruqyo kala duduwanaya shawaahid buu leeyahay min dariiqi cadiyat alcawfi iyo nin kale iyo rag ducafaa ay ku jirjiraan aduu marka asalkaas in loo raaco ayb ninkan laftiisana uu xoogaa dhow yahay ayb lan haddii tirmidi agtiisa ou xasanun lidaatihi uu siinayo darajadaas Eh, cala alaqali marka isaga wuxuu u haystaa marka majhuul inaanu agtiisa ka ahayna muuqanaysa ayb xadiidka ibnu maajahna waa wariyey sidoo kale dhammaan salamata bni cubaydillaahi un dariiqaas cabdiraxmaan ibni abi shumayla can salama ayib xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qanaacada qofka inuu ku dadaalo wixii ilaahay siiyey inuu ku qanco haddii caafimaad la siiyey nabadgelyo uu haysto khowf cabsi markaas uunan ku taagnayn intaa ilaahay siiyey inuu ku alla ku garto qad aflaxa man aslam wa rusiqa kafaafan waqanacahu llaahu bima aataah ninkii ilaahay isu dhiibay risqi ku filan la siiyey qanaaco ilaahay geliyey wax weyn u haystaa jirkaas keliya hadda haddii adiga caafimaadkaas haddii meel yar jirkaagu isbedesho habeenna ma hoyanaysid maalinna ma harsanaysid marka waxay ku tusaysaa de waxaa yalaa dee alla hadda adigu taa uu kaa badbaadiyey uu taas kaa caymiyey waxaa lagaa rabaa inaa alxamdu lilah baabu iibi nafsi naf wanaagga iibu nafsi marka waxay tahay naftu nadiifnimadeeda oy ka nadiif tahay nuqsaan iyo wasakh iyo waxyaabahaas qalbiga iyo jirkaba qala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qala xadaanii sulaymaan bnu bilaal wahuwa almadaniyu can cabdillaahi bni sulaymaana bni abi salama ayb alslamiy wahuwa alqubaa'iyu saduuqun yuqdi rawaa lahu albuhaariyu fi ladab lmufrad wاnasaa'iy wbnu maaja anahu samica mucaada bna cabdillaahi bni khubayb wa huwa aljuhaniyu saduqu rubamaa wahim ayb anahu samica mucaada bna cabdillaahi bni qubayb aljuhaniya yuxadiu isagoo sheekaynayo can abiihi can camihi aabbihi marka cabdullaahi bnu qubayb aljuhani lahu suxbatun saxaabi waay can camihi adeerkaasna magaciisa cubayd ayaa la yidhaahdaa ibnu mandah ayaa sidaa ku magacaabay taqriibka sidaasaa ku sugan fii baabi lmubhamaat ayb mubhamaadka cabdullaahi bnu khubayb ayaad fiirine baabulmubhamaat intaad tagto cabdullaahi bnu khubayb can cammihi huwa yani wuxuu yidhi ismuhu cubayd ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka kharaja calayhim waa ku soo baxay wa calayhi atharu guslin qubays raadkiis isagoo uu ka muuqdo wa huwa tayibu nafsi isagoo markaa nafsadiisuna ay carfayso ay aada u wanaagsan tahay fadanannaa waxaan malaynay annahu alama biahlihi waxaan malaynay marka nebigu inuu ehelkiisa soo asiibay xaaskii u tegay yacni ay asaaba biahlihi faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah naraaka ayiba nafsi waxaan ku arkaynaa inaad nafsadaa nafsadaadu wanaagsan tahay ayb yani ibta eh, nafsan oo kale dibta nafsan oo kale qaala wuxuu yidhi nabiga ajal nacam buu yidhi haa ajal marka waa nacam wasnan wa macnan laakiin ajal marka waxaa lagu jawaabaa jumlada istifhaam adaat listifhaam aynan ku jirin nafyina aanay ku jirin sida tan oo kale naraaka hadda hamse istifhaam kuma jirto jumladaanina jumla manfiya ma aha sidaan haddii wax lagu su-aaloo kale ajal ayaa leedahay haddii istifhaam ku jirana nacam nafyi unan ku jirin haddii nafyi ku jirana balaa marka balaa iyo nacam iyo ajal isku macno waay laakiin meelahaasaa lagu kala jooga walxamdu lilaahi allah mahad leh uma dakara alghinaa hodantinimadu ka sheekeeyey marka faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi inahu shanigu wuxuu yahay laa ba'sa bilghinaa hodantinimadu dhib ma leh liman ittaqaa qofkii ilaahay ka cabsaday inahu marka damiirku waa damiiru shani inahu shanigu wuxuu yahay xaalku laa ba'sa bilghinaa haninimadu baas ma leh liman itaqaa ninkii ilaahay ka cabsado inuu maal haysto ee uu qani yahay dhibaato uma laha maalka iyo awooddu inay dad kale gacan u galaan ayaa fasaad keenaysa wasixatu caafimaadkana ayb liman itaqaa qofka ilaahay ka cabsanayo khayrun min alghinaa waa ka khayr badan tahay odantinimada caafimaadka qofkii alla ka baqaayo hodantinimo iyadaa uga khayr badan oo ninku inuu qani yahay inuu caafimaad qabo inuu caafimaad qabaa u fiican leanna ninka caafimaadka qabe ilaahayna ka baqaayo cumrigiisu ka faa'iidaysana waa cibaadaysanayaa waqtigiibuu aad u ilaashanayaa alla ka cabsigaas uu ku dadaala leanna cibaadadan lafteeda oo hadda annaga suurtagalka noo ah waxaa laga yaabaa inay suuragal noo noqon weyso waqti dhowba kam min annaas oo caafimaad qabayo soconayo istaagayay oo say rabaan ahaayeen maalin un ama habeen un inta lagu soo booday miirkiiba ka maqan yahay dadka hadda yacni waxaa aada loogu salladay hebel maxaa ku dhacay hebel strooga ku dhacaa laleeyahay dhiigaa ku furmay isaga dhan waa kala yaalla salaaddii oo dukalahay hadda ma tuka karo maskaxdii waa iska maqan tahay qaarkood shil baabuur keliya uu galo xabad ku dhacdo ayaa isagii dhammaaye wixii uu qabsan kara maanta uunan qabsan karaynin markaas marka inta aan la gaarin taas in la xisaabtamo wakhud min sixatika limaradika ibnu cumar saasuu yidhi caafimaadkaaga qaado jiradaada u qaado yacni hadda intaadan jiranin sii dadaal haddaa inta dadaasho adoo dadaalaya jirato ajarkii waa kuu socdaa laakiin haddii aadan awal wax samaysan jirin xaggee wax ka keenay marka adduunyada marka qiimo darideeda iyo jiradu siday u dhowdahay iyo isbedelku sida uu u dhow yahay iyo iyo saan annaga hadda u maqannahay qaflada kaga sugannahay isku mid maa wasixatu liman itaqaa khayru min alghinaa laakiin ninkaan ilaahay ka cabsanaynin caafimaadkiisu dembi buu ku kasbanaa wa tiibu nafsi nafta wanaageeduna min anicam nicmooyinkay ka mid tahay qofka nafsadiisu inay fiican tahay oy ka fiican tahay naqsiga waxyaabaha keenaya iyo macnawiyan iyo xisiyan qofka naftiisu inay u fiican tahay nicamkay ka mid tahay xadiidkan ibnu maajaha wariyey buusiri wuxuu yidhi isnaaduhu saxiixun wa rijaaluhu hiqaat misbaaxu zajaajah ayb ibnu maaja marka min ariiqi abi bakr bni abi shayba can khalid bni mahlad can cabdillaahi bni sulaymaan can cabdillahi bni salmaan bihi sidaasuu marka usoo saaray imaam axmedna xadiidka waa wariye laba meeluu ku wariye ayb can abi caamir alcaqadi ayb qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala ahbaranii ibraahimu bnu lmundir wahuwa alxusaamiyu qaala xadaanaa macnun can mucaawiyata wahuwa mucaawiyat bnu saalix bni xudayr can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr can abiihi jubayr bnu nufayr waa soo marna can inawaasi bni samcaan alansaariy anahu sa'la rasuula اllahi sal l l slam can ilbiri walismi khayrka iyo dembiga faqaala wuxuu yidhi albiru khayrka xusnu lkhuluq waaye dabeecad wanaag walismu dembigana maa xaka fii nafsika nafsadaada wixii ku noqnoqday wa karihta an yaalica calayhi nnaas dadka inay kugu arkaanna aada nacday xadiidkan waa mukarar binafsi sanad sanadkan laftiisuu nagu soo maray ayb marka sanadan matnanba waa mukarar qala xadaanaa camru bnu cawn qala ahbaranaa xamaadu wahuwa bnu zayd xamaad bnu zayd bni dirham can haabitin wahuwa haabit bnu aslam albunani can anasin qaal kana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa axsan annaas dad midka ugu wanaag badan buu ahaa wa ajwad annaasi dadkan ugu deeq badan buu ahaa wa ashjaca annaas dad midka ugu geesisan ayuu ahaa saddexdaba marka waa saddex dhinac axsana annaas waa xagga nafti ajwad annaas waa deeq badnaayo wejigiisa iyo maalkiisa iyo yacnii wejigiisii iyo maalkiisii iyo jirkiisaba qowliya ficilba dadka wax uga tara ugu deeqayo wa ashjaca annaas shajaacada iyadana de waxay tahay fulaynimadaa kasoo horjeedo waa naqsi ajwad annaas buqli baa kasoo horjeeda waa naqsi axsan annaasna de sharciyaa kasoo horjeeda waa naqsi walaqad fazica ahlu lmadiinati reer madiina way argagaxeen daata leylatin habeen cadow waa laga cabsaday marka cadow iyo waxbaa meesha magaaladii soo weerarayay way argagaxeen dadkii faindalaqa annaasu dadkii marka way tageen qibala sawti meeshii qaylada ka yeertay ayay u carareen ay aadeen fastaqbalahum nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaaba ka hor yimid qad sabaqa annaasa isagoo dadkii ka hormaray ila sawti qaylada uga hormaray wa huwa yaquulu nebiguna u dhahayo lan turaacuu lan turaacuu ayb laydinma argagixinin laydinma argagixinayo yani wax dhiba ma jiraan waayo anaa meeshii tegay oo ku baxay e geesinimadiisa tanaaba kutusaysa soo maahan ayb meeshii sawdkii iyo qayladii ka yeertay dadkiibaa saa uga hormaray dadkiioo socdo ayuu ka hor yimid iska tagay waxba maahan ayb walidaalika bukhaari wuxuu ku keenay e, kitaabuuljihaad uu ku keenay shajaacada ashajaacatu fi lxarbi ayb yuu ku keeneen ayb wa huwa calaa farasin sidaasuu yidhi isagoo faras fuushan liabi alxata abi alxa ou lahaa curiyin oo aan koore iyo waxba saarnayn faras yanii caddaysin oo aan waxba saarnayn ayuu qaatay yani deg waa degdegayay marka faraskaas ku dhacay maa calayhi sarjun curyintay tafsiir u tahay maa calayhi korkiisa maahayn sarjun wax koora wa fii cunuqihi sayfu luquntiisana seef ayaa ahayd fa qaala wuxuu yidhi laqad wajadtuhu faraskan waan arkay baxran waxaan ka helay baxran inuu yahay baxr meeshaana marka baxran hadda waa majaaz waa majaaz oo waxaa ka wadaa marka yacni badda sida ay deeq badan iyo wax badan looga fisho faraskanna wax badan baa isagana laga fishaa waaya bukhaari marka khalqu afcaali lcibaadka wuxuu usoo qaatay xadiidkan nusuusta kalaamka rasuulka majaaz inuu ku jiro sideeda marka waxay isku hayaan majaaz luqadda ma ku jira mase kuma jiro qaar waxay leeyihin luqadda maba ku jira mukaabara waay warkaas marka luqad carabi majaaz lagama helaayo waa iska mukaabara qaarna waxay yidhahdeen luqada waa ku jiraa laakiin qur-aanka iyo sunnada iyo kuma jiro waxaana loo badan yahay qur-aankana waa ku jiraa majaaz sunnadana waa ku jiraa kalaamulcarabna waa ku jiraa ayb tanaana hadda ka midaba oo nebigu inuu ku hadlayba laqad wajadtuhum baxran qur-aankana waaba ku jiraa meelo badan marka laakiin sifaatka iyo dadkan qur-aanka kuma jira dhahaya iyaga waxay leeyihin waa lagu soo dhuuntay nin walba mubdila wuxuu leeyahay waxaan waa majaaskan waa majaas buu dhahaya marka si aan loogu soo dhuumanin ma la diidaa marka wax jira maa la diidaya maya waxaa ninkan qaladka wato waa in si kale loo dabdiyo warkiisa ama loo loogu jawaabo laakiin qur-aankii kuma jiro haddana mararka qaar waxaad arkaya dadka qaar waxay ku qanacayaan fekerka ah qur-aanku majaas ma leh isagoo saa ku qanacsan tafsiirkau aqrinaa markaas wuxuu leeyahay meeshaan isticaaraa ku jirtuu leeyahy ayb isticaara majaaz maahano iyadana majaaska labaa loo qaybiya calaaqadiisu hadday mushaabaha tahayna waa isticaara haddaynan mushaabaha ahaynna majaaz mursala la yidhahda ayb marka isticaara iyo haddaad daldasho baabkeed soo gasho majaaza gashay ayb ibnu taymiyan fila marka kitaabu limaan alkabiir wuxuu yidhaahdaa majaasku saddexdii qarni kadib uu yimidba saddexdii qarni ma imaanin waa kan bukhaari baaba ka mida ah dadka dhahay khalqu afcaali bukhaari xadiidkan markuu keena waa majaazuu yidhi kan wa min majaazi lkalaam ayuu yidhi bukhaarina saddexdii qarniyo ku dhex jira kama dambaynin ayb shanqiida isaga kitaabu ka alifay waxaas ma jiraan fa qaala laqad wajadtuhu waxaan ka helay buu yidhi baxran bad inuu yahay ninka caalimka ah, maxaa la yidhaha fulaan waa ibnu cabaas oo kale marka laga hadlayo albaxru ayaa la leeya waa majaaziyada lafteeda ow amase inahu isaga la baxrun waa baxr bukhaari baa wariyey xadiidkan marka xadiidkan macnaha u keenay de waxay tahay nebigu waxaa lagu tilmaamay geesinimo deeq wanaag diib nafsi qaala xadaanaa qutayb waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan muhimaadka waaweyn inuu imaamka isaga la baashiro dadkay dhiirigelin siineen haddii ama yacni jihaad jiro ama meel dhibaato ka soo yeerto dadkii uu xukumayey ama uu maamulayey hadday dhibaato qabaan inuu dhibaatadii la qaybsado oo uu la baashiro isagan kalsoonina dadkii waa ka helayaan oo iyaga laftooda way dhiiranayaan isagiina daacadnimadiisay tusay hadduu laakiin isaga ka danaysanayo dadkii iyaguna beri waa khayaanayaan dadka iyagana marka mar uu u baahan yahay iyagana garabkiisa ka baxayan hadhow marka dadkii maxay igu hiili waayeen adigiiba uma hiilinin daad taariikhaha akhrisana waa arkaya sidaas oo kale ayb qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid qaala xadaanaa bnu lmunkadir wa huwa almunkadir bnu muxamed bn lmunkadir waay ninkan layin lxadiid akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wtirmidiyu can abiihi ninka aa maqashaan marka waa aabbaha muxamed bnu lmunkadir waa aabbahan can jaabirin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam kullu macruufin sadaqa macruuf kastaa waa sadaqo wa ina min almacruufi waxaa ka mid a an talqaa akhaaka walaalka inaad la kulanto biwajhin dalqin weji furfuran wa an tufriqa inaad bannayso min dalwika wadaantaada inaad xaggeeda ka bannayso fii inaa'i akhiika walaalkaa weelkiisa aad ku bannayso marka an tufriqa min dalwika waxay tahay waxa weelkaaga ku jira walaalkaa wax ka sii hadaad marka xoogaa uga gediso hadday caano yihiin hadday biyo yihiin iyo waa fiican tahay waa diibi nafsi bay tusee taas xadiidkan tirmidi baa wariyey bi sanad uu kusoo saaray tirmidina imaam axmedna waa wariyey afariyo toban kun toddoba boqoliyo sagaal xadiidka min ariiqi isxaaq bni ciisa can ilmunkadir can abiihi bukhaarina waa wariyey isagoo mukhtasar ah kullu macruufin sadaqa bis waana soo marnay ayib xadiidku marka waa xasan duruq kale iyuu qaybka horena waaba soo marnay kullu macruufin sadaqa qaybta dambana dhexana ina min almacruufi an talqa akhaaka biwajhin dalqinna waa soo marnay qaybta dambe lafteedana axaadiid baa soo aroortay oo e, weelkaaga inaad uga gediso walaalka laakiin hadda dada dabcigeena anaku saas ma ahan kun qofka waa loo dilaa hadda nin kastaa wuxuu diyaar u yahay kun kiisa haddii qof uu war si wax lamida uu yidhaah ama uuba kaba qaataba kasoo qaad wuxuu diyaar u yahay inuu yacnii wuxuu haayo inuu ku dhufto allah lmustaan iyo inshiraaxu nafsi say ku imaanay marka kanna wuxuusa lahaynuu rabaa midkaanina shay inuu ka taga ma jecla marka ma wanaagsan ayb reer baadiyahana waxay isku laayinayaanba iyaga biyo meel ku hooray ilaahay keenay oo ayaku aysa lahaynay isku dagaalayeen iyo daaq aynan ayaguba lahaynba jugta isku hayaano dhiigooda isku banaysanaywaxaagii wax ka bixi baa nebiguna uu leeyahay wax aada laha inaad diidaysaa marka see ku yeelana qofka baabu maa yajibu min cawni lmalhuuf baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u yajibu waajibaayo min cawni lmalhuufi qofka dhibaataysan kaalmadiisa ah in la kaalmeeyo isaga ayb masdarun udiifa ilaa mafcuulihi ayb qaala xadaana alweysiy huwa ismaaciil qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu abi zinaad can abiihi can curwata can abi muraawix can abi darin qaala su-ila nabiyu sal l slam nabigaa la su-aalay ayu lacmaali khayr qaala iimaanu billahi wajihaadun fii sabiilih baa u khayr badan qaala fa ayu riqaabi afdal luqumaha la xoreeya tee ugu fadli badan qaala aklaaha hamanan midda xagga qiimaha ugu qaalisan wa anfasuhaa cinda ahliha ahelkeeda agteedana ugu qaalisan qaala oo ugu qiimo badan qaala afara'ayta in lam astadic bacda alcamal haddaanan awoodin qaala tuciinu daayacan mid dayacan baad kaalmaynaysaa aw tasnacu liakhraqa midaan waxba samaysan aqoonin baad u samaynaysaa wax qofka yacnii muslimka oo aan waxba dhammaysan karin haddaad wax u dhammayso waxna kaama raba aad tiraajara ka helin waa qayb sadaqada ka mida waxaa la yidhaahdaa marka qadaa'uka liakhiika fii xaajati inaad yacni walaalka guddo ood u qabato baahidi baahidiisa bacdul axaadiidna waxaa soo aroortay sadaqa waxaa ugu fadli badan idkhaaluka suruura fii qalbi akhiika farxad inaad qalbiga walaalkaa aa gelisid sadaqadaha ugu fiicanay ka mid tahay farxad inaad ku abuurto ayib waxaa kaloo ka mid ah xadiidka qaar ay tilmaamayaan kacbada inaan joogo oo aan ku ictikaafo ku cibaadaysto waxaan ka jecelahay qof muslimoon dantiis usoo qabto ayb ma sahlana marka waxyaabahaas taasna inaga hadda dadkii waxaa lagu bedela maslaxo qof waxbuu kuu qabanaya xataa waxa wax ugu yar kaanuu ku leeyahay soo soco soo anigi wax kuu qabtay male yacni xataa hadda qofka wax loo qabto waxaa ka dhaadhacsan ba in wax laga rabo waxaa laga yaabaa hoohe intaan inuu ku yiraa haddaad tiraa waxba kaama rabo iska qaado aad uu qariibsanaa marka diibu nafsi waa naga tegay soomaaada inoogu yaaqofkan adigo haddii ilaahay wax ku siiyey dan yarood meel uga soo qabata iyo qofaad taqaanoo tiraa war ninkan waxaan u baahan yahay u samay in wax uga sii qaada maaha dabciga gaaladaa saas meel hadduu kuu tilmaamo lacagiisa waa inaad wax uun siiso haddii uu og yahay inaadan waxba siinaynin waxba kuuma qabanayo muslimka inuu saas noqdo lama rabo marka ayb islaamka maxaasintiisana axaadiistan waa laga fahmaan islaamka wanaagiisa feeri aadaabtan qaala wuxuu yidhi afara'ayta in dacuftu haddaan daciifa ka waran waxaas dhan aanan qaban karin qaala tadacu nnaasa dadkaa ka tegaysaa min ashari dhibkaaga dadka kala tegaysaa fa inahaa sadaqatun waaye tasaddaquhaa calaa nafsika waa sadaqa aada naftaada ku sadaqaysanayso xadiidkan waa soo hormaray bi sanad sanadkan laftiisa laba boqol iyo labaatan ayuu nagu soo maray qala xadaanaa xafsu bnu cumar huwa xafsu bnu cumar bni sakbara qala xadaanaa shucbatu qala akhbaranii saciid bnu abi burda qala samictu abi yuxadisu can jadii can اnabiyi sala اllahu alayhi waslama qaal cla kuli muslimin sadaqa ayaa korkiisa ah qaala afara'ayta in lam yajid hadduunan helaynin ka waran qaala falyacmal ha shaqeeyo falyanfac nafsahu nafsadiisa ha taro walyatasad ha sadaqayso qaala afara'ayta in lam yastaic hadduunan awoodaynin ka waran ayb qaala afara'ayta in lam yajid in lam yastaic aw lam yafcal amaunan samaynin qaala liyucin ha kaalmeeya dalxaajati baahida midka u saaxiibka almalhuufi la dhibaato geliyey qaala afara'ayta bal ii sheeg in lam yastaic aw lam yafcal inta hadduunan samaynin qaala falyamur bilmacruuf macruuf ha faro qaala afara'ayta in lam yastaic aw lam yafcal qaala yumsiku can shari shartiisa ha celiyo fa inahaa lahu sadaqa sadaqay u tahay xadiidkanna waa soo marnay isagoo ah min ariiqi aadam aadam ibni abi iyaas can shucba baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man daca allaha qofkii ilaahay weydiisto oo ka baryo an yuxsina khuluqahu dabeecadiisa inuu wanaajiyo an xusnulquluq wax fiican inuu yahay de allah la warsadaa qala xadaanaa mxamed bnu salaam wahuwa lbikandiyu qala ahbaranaa marwan bnu mucaawiyata alfazariyu can cabdiraxman bni ziyad bni ancum wahuwa alifriqiyu daciifun ayb can cabdiraxman bni raafic atanuuqi wa huwa qaadi ifriqiya daciifun ayضa akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab wabu dawuud watirmidiy wabnu maaja ifriqiyadanna waa waa waqooyiga africa hadda meelahan la yidhaha tunis iyo meelahaasaa ifriqiya la dhihi jiray waagaas can cabdillaahi bni camrin ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama kana yuksiru an yadcuwa nebigu wuxuu ahaa inuu badinayo inuu ku ducaysanayo allahuma inii asaluka asixata walcifata walamanata waxusna alkhuluqi waridaa bilqadar waxaan ku su-aalanayaa caafimaad dhowrsanaan ammaano xusnu lkhuluq dabci wanaagsan iyo qadarkoo lagu raalli noqdo aada u wanaagsan xalushaahidkana marka wuxuu ka rabaa waa alkhuluqdaas dabaraani ayaa wariyey laba meeluu ku wariyey fi lmucjam alkabiir iyo kitaabu ducaa alkabiir bazaarna sidoo kale waa wariyey as'aluka alcismata ayuu yidhi badel asax meesha ah xadiidkana cabdiraxmaan alifriiqi ayaa ku jira oo daciifa ragga wariyo dhanna isaga unbaa badanaa ku jiro ibnu abi cumar alcadani isaguna waa wariyey fii musnadihi sida almaaalib alcaaliya ibnu xajar ku sheegay min ariiqi cabdiraxmaan ibni yaziid almuqri can lfriqiyi mar kasta marka ifriqigan baa ku jiro sidaasuu marka xadiidkan daciif ku yahay qaala xadaanaa cabdusalaam wahuwa cabdusalaam ibnu muahar saduuqun qaala xadaanaa jacfarun wahuwa jacfar bnu sulaymaan adubaci saduuqun zahid can abi cimraan wahuwa abu cimraan aljawni cabdulmalik bnu xabiib can yaziida bni baabnuus ninkaa marka ibnu xajar wuxuu yihi maqbuul wa qaala daara quniyu laa ba'sa bihi waqaala daara quniyu laa ba'sa bihi marka maqbuul mutaabaco u baahan yahay haddii laakiin laa ba'sa bihi waa towhiiq qaala daklnaa calaa caaishataan u galnay faqulnaa yaa uma almu'miniin maa kaana khuluqu rasuuli illahi sal alla ly slam nabiga dabeecaddiisu maxay ahayd qaalat waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aana dabeecaddiisu qur-aankay ahayd taqra'uuna suurata almu'miniin ma akrinaysaan yani suurat lmu'minuun ma akhrisaan qaalat waxay tidhi iqra aqri qad aflaxa almu'minuun qaala yaziidu faqara'tu qad aflaxa almu'minuun ilaa lifuruujihim xaafiduun qaalat waxay tihi haakada kaana khuluqu rasuuli illahi sal l slam dabeecadda rasuulka sidaanay ahayd suura aayadahan til sheegaya ayib xadiidkan markaa xaakimna mustadrag uu ku wariyey bayhaqi fi shucab ayib nasaa-ina fi tafsiir ayuu ku wariyey kamaa fi sunani lkubraa sunan lkubraha kutub badanaa ku jirto oo aan ku jirin kan sunanu suqraha nasaa-i laba sunan uu leeyahy asuqraa iyo alkubraa midkaan hadda badanaa naga la akhristo ama aan naqaanaba isticmaalkiisu badan yahay waa sunanu wa almujtaba ayaa la yidhaha midkaasaa laga soo gaabiyey kaas marka wuxuu wataa mawsuuca camal waaye cishrat nisaa iyo tafsiirka iyo waa ku wada jiraan waxyaabahaas nasaa-ina marka halkaasuu ku wariyey min ariiqi qutayba can jacfar can abi cimraan sanadka intiisa kale marka waa saas ayib buusiri itxaafka itxaafu lkhiyara xadiidkan waa keenay wuxuu ka keenay min musnadi ibni abi cumar sanadkan ifriiqiga uu ku jiro ayb wuxuu yidhi rawaahu moxamed bnu abi cumar bisanadi fiihi lifriqiy wahuwa daciifu ciraaqi kitaabkiisa axyaa culuumudiinka uu ku taqriijiyo xadiidka wuu kusoo qaaday wuxuuna yidhi akhrajahu lkharaa'iiyu biisnaadin fiihi liin kharaaii wuxuu leeyahay makaarim lakhlaaq waa kitaab madbuuca makaarim lakhlaaq iyo masaawi lakhlaaq ciraaqina ixyaa culuumudiinka axaadiidtiisa ayuu takhriijiyey kitaab la yidhaha almuqni can xamli اlasfaar saddex mujalad ahoo madbuuc ah oga alla waa gaagaaban yahay wax dheer kuma dheerdheeraana xadiidkan marka waa xadiid iska xasan lanna yaziidkana lagu cil labaan isku qalday cafan kan aan hadda dambon ka hadlayo ibnu abi cumarku waa xadiidkii hore cafwan ee midkan dambe laakiin xaakima mustadraga ku wariyey bayhaqina fi shucab nasaaina fi tafsiir kamaa fi sunani lkubraa ayb xadiidkan marka waa iska dhow yahay waa xasan yaziid ibni baabunuuskana jahaalo lagu sheegaa laakiin laa ba'sa bihi taas uu yidhi daara qutni haddii la qabsada xadiidku waa xasan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laysa almu'minu biacaan mu'minku maahan midda durid badan duris badan mar kastaa dadka wax ka sheeg sheego qala xadaثna cabdالرaحman bnu shaybata qala akhbarani bnu abi اlfudayk can kahiir bni زaydi can salim bni cabdillaahi qaal maa samictu cabdallaahi cabdullaahi ma aanan maqlin cabdullahi bni cumar waay laacinan axadan isagoo qof lacnadaya qadu weligey laysa insaanan ilaa insaanan hal qof ma ahan adawaatulistinaga layse ma ka mid tahay ma ka mid tahay naxbaa ma dhigatido tiri adawaatulistithnaa haye laa yakuunu ilaa hayru xaashaa khalaa iyo caddaa iyo siwaa allah yaftax aleyhleysa insaanan leysadan marka ilaa insaanan oo kale ayb wa kaana saalimun yaquulu saalim wuxuu dhihi jiray qaala cabdulaahi bnu cumar qaala rasuulu sal l salam laa yanbagii lilmu'mini mu'min uma habboona an yakuuna inuu ahaado lacaanan mid lacnadid badan tirmidi baa wariyey can bundaar can abi caamir can kaiirin bihi ayb xadiidkan marka tirmidi ibnu abi dunyana fii kitaabi samti ayuu ku wariyey inta hore inta dambaba ayb xaakimna mustadrag buu ku wariyey min ariiqi abi caamir alcaqadi can kaiir inta xadiidkao dhan ayb markuu soo saarayna wuxuu yidhi walihada alxadiidi shawaahidu bialfaadin mukhtalifa can abi hurayrata waabidarda wa samurata bni jundub yasixu bimiliha alxadii iyadoo kale markaa shawaahidaas faraha badan buu leeyahay buu yidhi dahabina marka wuu ku waafaqa ayb xadiidku marka waa waa waa xasan ama saxiix xoogaha marka kathiir ibnu zaydkan yaa war la geliyaa midkaan aniga hoos wuxuu yidhi laysa fi shayin min alkutub sita waana ku jira xadiidka tirmidi yaa warinaya xadiidkan qaybtan horeusan warinaynin laakiin qaybta marfuuca tirmidi waa warina inuu saa yidhah waa laga ron yahay qala xadaana bnu salaam qala xadaana alfazariyu huwa marwan bnu mucaawiya can lfadl bni mubashir ayb alansaariy can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam in allaha alle laa yuxibu ma jecla alfaaxisha midka fuxshiga sameeyo almutafaxisha isku kallifo midka hore waaba fuxshigaas yuu ku dhex jiraa mutafaxishkuna waa iska keenkeenayo waa iska doondoona wala sayaaxa ka qaylada badanna ma jecla fil aswaaqi ku qaylada badan ka suuqa ku qayliyo qaaqlaha ahna ilaahay ma jecla de ninkii la yidhi ilaahay ma jecla waa qatar wa ciraaqi xadiidkan almuqni can xamli lasfaar wuxuu yidhi akhrajahu bnu abidunyaa ibn abidunyaa baa soo saaray buu yihi xadiidkan min xadiidi jaabir bisanadin daciif fadl bnu mubashirkaana daciifa ayb haddana wuxuu yidhi min xadiidi usaamana waa ku soo arooray xadiidka in allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish wa isnaaduhu jayidun marka min xadiidi usaama isnaadkiisu waa jayid kan isnaadkiisa waxbaa ku jiro marka waa isxoojin karaan wala sayaaxa fi laswaaqidaasaa laakiin u baahan fiirin buusiri itxaafu lkhiyara wuxuu sheegay xadiidka abuu yacla inuu soo saaray laakiin waa ka aamusay isagana ma sixadiis iyo midna ma sheegin ayb ibnu xajarna fi lmaaalib alcaaliya wuxuu ku sheegay abuu yacla almawsili xadiidka inuu soo saaray abuu yaclahan hadda musnadkiisana kuma arkin inaka ayb wa cabdilwahaab an ayuuba can cabdillaahi bni abi mulaykata can caaishata radia allahu canha ana yahuudan yahuud aatow annabiya sal l slam nabigay u yimaadeen faqaaluu waxay yihahdeen asaamu calaykum mowd korkaaga ha ahaado faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi wacalaykum walacanakum allah waqadiba allahu calaykum allah idin carooday qaala wuxuu yidhi mahlan yaa caaishatu caaisha ay tartiib calayki birifqi rifqi iyo tartiib ogaaw rifqiga ku dadaal wa iyaaki waalcunfa waxaan kaaga digayaa qallafsanaanta waalfuxsha warxumada qaalat waxay tidhi awalam tasmac maa qaaluu miyaadan maqlin waxay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi awalam tasmacii maa qultu ayb awalam tasmacay miyaadan maqlin maa qultu waxaan idhi radadtu calayhim waa ku radiyey fayustajaabu lii aniga waa lay aqbalayaa fiihim iyaga shanigooda walaa yustajaabu lahum iyagana la ajiibi maayo fiya aniga shanigeyda yani rasuulku wuxuu ley anugu waa u jawaabay anoon dhibaato iyo wax kale abuurin ama aan hadal ku hadlin foolxun marka hadalka foosha xun ee laga yaqyaqsoodo qofku markuu ku hadlaba saas loo fiirinayo meelna kuma fiicno xataa gaalo walaa keyrkood haddii marka hadalka foosha xun yahuuddii hortooda uu ku fiicnaan waayey oo nabigu uu le calayki birifqi saaha dhihin qofkiina iska celi ha iska celinin lagu dhihi maayo laakiin fuxshi iyo tafaxush iska ilaali maxaa u malaynaysaa marka ficil foolxun hadalkiibaa saan nebigu leeyahay caaisha ficil foolxun oo qof kastoo caqli leh markuu arkaba uu la yaabayo oo ka yaqyaqsoonayo uu isleeyahay war waxaan show dadba say ugu soo dhacdaa ficil sidaa la ysdhahaayo see ku ficnaanaan ma wanaagsan qaala xadaanaa axmed bnu yuunus whuwa alyarbuuciyu qala xadaana abu bakr bnu cayaash can اlxasan bni camri can mxamed bni cabdiraxman bni yaziid can abihi can cabdillahi can الnabiy sal l slam qaal laysa almu'minu biطacaan muminku maaha mid wax durid badan uun qof kastaa un lamsi iyo dacni ku sameeyo wax ka fakanaaba aanay jirin aaday khatar u tahay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida mararka qaar waxaad arkaysaa cajaladihii la isticmaali jiray berigii hore lixdanka halkii beg soddon daqiiqaa la dhegaysan karaa waxaad arkaysaa dadka qaar dhacniga iyo durista heerka ay ka gaareen halkaas begba wuxuu ku duubayaa lixdan qof dhacnigood manaa daqiiqadii waxay tahay ninkaasi laba qofuu duraa halkii daqiiqa labow maraa ariib jiddan waay soomaa soddon daqiiqo lixdan qof inuu ka hadlo hadhow warsaan maxaa dhaca haddii la yihahdo wuxuu leeyahay kitaabkan taqriibu tahdiibka maxaa ka buuxo ku leeyahay fulaan daciif fulaan kadaab adiga de ninkan fulaan daciif fulaan kadaabkan waa dad a'imo ah maslaxaana ku jirto maslaxadoodiina waa muuqataayo kutubta ha lagu akhristaa adiga midaada baashaalay u dhowdahay xataa dadkaas la duraayo aimo waaweyna ka mida aimo ah. waaweyn oo aimada qaarkood ay yani cilmi uga marqaati kaceen yaa ku jiraan aimadii marka la yiraha fulan qaala kada e, imaam fulana sidaan yidhi yaa waxaa la leeyahay bul calayhi bul calayhi ku kaadi waayo macnaheeda see marka imaam shaafici oo kale aimadaas waaweyn in la yidhaha cunuga yarka hadduu ka maqla ninkii wax aqrinayay isagoo dhahaya bul calayhi shaafici oo kale cunugii yaraa isagu muxuu dhahayaa marka waa ka daraya manhajka noocaas marka in wax lagu barto waxbarasho maahan taase waa manhaj qaab daran ayb in wax lagu bartaana suuragal ma noqonaysaba walidaalika min himaarihim ayaa ayaa lagu garanaya kuwa marka imaartooda yaa laga garanan lan hadduu shiiqiisaa u duro a'imadii salafka iyo kuwii dambe iyo kuwa hadda nool midna uunan dhaafaynin ardaygiina waa kasii daray markaasaa iyagii un ishaystaan marka ninkii wixii uu saa usoo laqinay ardaydiisibaa qaarkood haddana marka lagu salladay wahaakadaa saas isugu salladnaanaya marka taasoo kale marka waa bidca foolxun qalbigana mowtulqalbi baana ka dhasho sidaa a'immadu ay yidhaahdeen halbulculamaa waxaa ka dhasho mowtulqalbi imaamu nawowi iyo iyo sida uu leeyahay bu min qablihi eh, abulqasim eh, ibnu casaakir laysa almuminu muminku maahan biacaani mid duris badan ayb wala lacaani ayb mid lacnadid badanna maaha wala lfaaxishi mid faaxisho fuxshi sameeya maaha walalbadii mid af dheerna maaha badii waa qofka afdheeraha afka dheer oo afkiisu cid walba gaarayo maaha sida qofka muminka ah waa gaal ma laga wado laakiin muminkii ammaanta lahaa ee iimaankii xaqiiqatul iimaan ku taagnaa sidan dhaqankiisu ma ahan waay ayb ayb mararka qaar xataa afdheeridu waxay gaaraysaa in la yidhaahdo rasuulkaa gafay allah mustacaan qala xadaanaa khalid bnu mklad wahuwa alqaطawaaniyu qala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal wahuwa almadaniyu can cubayd اllahi bni salmaan can abihi wahuwa salmaan alaqr can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sal ll l slama qaal laa yanbagii ma habboona lidilwajhayni laba wajiile qof laba waji u saaxiiba an yakuuna amiinan inuu noqdo qof ammaano leh xadiidkan ibn abidunya fi kitaabi samti ayuu kusoo saaray min ariiqi yaxya bni xasaan can salmaan can sulaymaan bni bilaal can kahiir bni zayd can lwaliid bni rabax can abi hurayra ariiqaasuu marka u maray ibnu cadi isaguna tarjamada kahiir bnu zayd fi lkaamil ayuu ku keenay ayb laakiin dariiqa fiiri hadda bukhaari dariiqaas kaiir waa ka leex ma ahan dariiqa bukhaari waa can dariiqi cubaydillaahi bni salmaan waana hiqo xadiidku marka waa saxiix qala xadaanaa camru bnu marzuuq qaala akhbaranaa shucbatu can abi isxaaq huwa abu isxaaq asabici camru bn cabdillahi alhamdani can abi laxwas can cabdillaahi qaal cabdullahi bni mascuud waa alamu akhlaaqi lmu'min qofka muminka akhlaaqdiisa midda ugu xun alfuxshu waxa weeyaan waxa laga yaqyaqsoodo oo uu la imaanayo fuxshi ibnu abi shayba iyo abi dunyana fi kitaabi samti buu kusoo saaray biisnaadin saxiix qala xadaana mxamed bnu cabdilcaziiz wahuwa alcumariyu ramliyu saduuqun yahim akhraja xadiidahu albukhaariyu watirmidiyu fi shama'il wاnasaa'iyu qala xadaana marwan bnu mucaawiya wahuwa alfazariyu qala xadaanii mxamed bnu cubaydin اlkindiy alkuufiy can abiihi qaala samictu caliya bna abi aalibin salawaat اllahi calayhi yaquul waa ka hadalna hadda kahor salawaat ullaahidan dadkii naskhinta samaynayay waaye maahane bukhaari maaha xaggiisa masaladana waa ka hadalnay isagoo dhahayo lucina allacaanuuna kuwa lacnada badan oo dadka lacnado waa la lacnaday qaala marwaanu aladiina yalcanuuna annaas kuwa dadka lacnadaya hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed